bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala bab man hm الأئmaة الإثنaa caشhر aئmada labaiyo tobanka ah waa ayo yay yihiin waxay ku soo arooreen marka axaadiidta ku saabsan baabkaas alxadiidu الثاني cashر xadiidka labiyo tobnaad wacan jaabir bni samurata radia allahu canهuma qaala samictu الnabiya slى اllahu عalayh walihi waslama yaquul nebigoo dhahayaan maqlay yakunu اثnaa cashara amiiran labiyo toban amiir ayaa jiraya oo la helaya oo ahaanayaan faqaala kalimatan ayuu yidhi lam asmachaa aanan maqlin intaa markuu nebigu sheegay kadib kelmad ayuu yidhi aanan maqlin faqaala faqaala abii aabbahay baa wuxuu yidhi innahu qaala waxa uu yidhi kulluhum min quraysh dhammaantood waa quraysh kelmaddii uusan maqlin marka intaasay ahayd kulluhum min quraysh labaiyo tobankaa imaamba quraysh ayay ka ahaanayaan baabun fi lmahdiyi mahdigii buu u baab yahay alxadiidu الثالث cashر وعn cabdالlahi bni mascuudi radيa اllahu canhu can الnabiy sal ly slama qaal low lam yabqa min addunyaa haddii uunan harin adduunyada aynan ka harin ilaa yowmun maalin maahe wax kale aynan ka harin latawala allahu ilaahay waa dheerayn lahaa dalika alyowma maalinkaas xataa yabcatha allahu ilaa alla uu soo saaro fiihi maalinkaa dhexdiisa rajulan nin min ummat minii aniga iga mid ah ow amase min ahli beytii ahlu beytkayga ka mid ah yuwaadi'u smuhu magaciisu oo waafaqayo ismi aniga magacayga wasmu abiihi aabbihiis magaciisana isma abii aabbahay magaciisa oo waafaqayo yamla'u larda dhulka ka buuxinayo qisdan cadaalad buu ka buuxinayaa iyo wa cadlan cadaalad kamaa muli muli'at sidii looga buuxiyey ardada dulman dulmi iyo jawran iyo jawr rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey xadiidkaas labadan xadiid marka midna wuxuu ku saabsan yahay al a-imo laba-iyo toban ah oo nebigu tilmaamay inay ummadda soo mari doonaan hogaamin doonaan kulligoodna qurashiyiin ay wada yihiin xadiidka labaadna wuxuu tilmaamayaa mahdi oo isaga anuu iga mid yahay nebigu uu yidhi sala allahu calayh waali wasalama oo ahlu beytkayga uu ka mid yahay uu yidhi ayuu tilmaamay ayib kaasoo marka dhulka qisdi iyo cadaalad ka buuxina doono sida dulmi iyo jawrka loogaga buuxiyey qultu marka xadiidtan tacliiqooda labadan xadiid iyo sida ay baabkan ama kitaabka cinwaankiisu u waafaqayaan afaada alxadiidu alwalu xadiidka hore wuxuu faa-iideeyey ana alwasfa aljaamica tilmaanta kulminayso oo ururinayso lihadihi ala'imati aimadan al-ithnaa cashar ee labiiyo tobanka ah huwa kownu jamiicihim dhammaantood ahaanshahooda ay yihiin waaye qurashiyiina reer quraysh ay yihiin marka falnabxad aan baarno can mumayizaatin lahum ukhraa waxyaabo kale oo iyaga u sugnaaday oy ku soocmi karaan oo intaan kadib ay kusii soocmi karaan ayb qurashiyiin inay yihiin garanay tilmaan kale ma leeyihiin rawa alimaamu muslim fii saxiixihi imaamu muslim saxiixiisa wuxuu kusoo saaray bilafdi xadiidkan uu soo saaray laakiin lafdigan laa yazaalu hada diinu diinkan ka zuuli maayo casiizan inuu yahay mid xoog badan oo cizo iyo qalabo iyo quwo leh maniican mid markaa yacnii la dhowray oo la ilaaliyey oo ilaalsan inuu yahay ka zuuli maayo ila thnay cashara khaliifatan labaiyo toban imaam xaggooda yacnii labaiyo tobankaa imaam inta ay jiraan diinku waa casiiz waa maniic ayb fastafadnaa minhaa riwaayadan waxaan ka faa-iideysanay ana fii ahnaa'i khilaafatihim labayo tobankan imaam khilaafadooda dhexdeeda yakuunu diinu diinku inuu ahaanayo casiizan maniican wa haadaa kanina wasfun waa tilmaan yakhusuhum iyaga khaas u ah wa yumayizuhum haddana soocaayo can gayrihim wixii aan tilmaantaa lahayn oo qeyrkood ah ee madaxtinimana soo maray ayuu ka soocayaa kuwan ayb waa qurashiyiin shawka iyo xoogna waa leeyihiin oo dad shawka iyo xoog lahoo waxa weeyaan iyagu markaasi diinka iyaga uu ku cisoobayo wa fii sunani abi daawuud tilmaan kale fiiri marka sunan abi daawuud waxaa ku sugan laa yazaalu hada diinu diinkan ka tegi maayo ka zuuli maayo qaa'iman inuu yahay mid taagan xataa yakuuna calaykum ilaa korkiinu ay ahaadaan itnaa cashara khaliifa laba toban khaliif kulluhum dhammaantood tajtamicu calayhi lummatu mid kastaa ummaddaa ku kulmayso yacnii inta ayagu ay madax yihiin khilaaf ma jiro waanaa ummaddii waa ku ijmaacsan yihiin waa tilmaan saddexaad waanaa waa qurashiyiin diinka iyagu ku cisoobayaa tilmaanta saddexaadna waxay tahay iyaga ayaa imrada iyo imaarada muslimiinta oo dhan muslimiinta waxay ku midaysan yihiin iyaga imaaradooda labiyo tobankaas ayb xadiidkan abu daawuudna sidaasuu ku daray zaada wuxuu siyaadiyey ana kullan minhum mid kastoo iyaga ka mid a ah yatamatacu wuxuu ku raaxaysanayaa xilligaas uu madaxda yahay biijtimaaci alkelimati kelmadda inay urursan tahay caleyhi isaga korkiisa waalmajmuucu min haada isugeynta kan xaggiisa marka yadullu wuxuu tusayaa calaa ana a'imata alithnaa cashariya ashiicata a'imada labaiyo tobanka ah ee shiicada kuwooda waa hadda waxaan ka hadlayno kuwii nebiga ka hadlaya ma sheegayno a'imada labaiyo tobanka ee shiicadu ayagu ay sheegtaan leanna shiicadu waxay leeyihin waxaa nala dhahaa annaga alithnaa cashariya ithnaa cashariya maxay ka timid yacni labaiyo tobankan imaam hadhowna xadiidkaanay keensanayaan marka markaasu wuxuu ku leeyahay adiga kitaabadaada waa ku qoran yihiin labiyo toban imaam ayb iyaga marka majmuuca marka saddexdan xadiis waxay tusayaan a'imada itnaa cashariyada shiicada laysa lahum maxallun maxal kuma laha iyo boos fii hada alxadiidi xadiidkan lianna kahiiran in badan oo min a'imatihim a'immadoodaas ah lam takun lahum shawkatun awood ay wax ku maamulaan ay ku muquuniyaan maba lahaynba yacni cali marka laga yimaado kadib xasanna waa kii mucaawiya u tanaasulay xusein isaga imaaradiisu xoog maba yeelaninba dabcan oo shawkada nebigu sheegaya iyo ijtimaaculkelima iyo ma aynan yeelanin intii kasii dambeysayba waxba maba noqoninba iyaga nacan qaarkood xataa lalamaba mubaayacooninba ee xadiidkuna wuxuu leeyahay nin walba shawka iyo cizo iyo manaco iyo u sheegaya ayb lianna katiira min a'immatihim lam takun lahum shawkatun ma lahayn walaa kelimatunna ma lahayn walaa imratunna ma lahayn aslanba waalakhiiru midka ugu dambeeyo weliba muntadarka ah macduumun maba jiraba waa macduum waa lalaayahay fadlan iskaba daaba can an yutasawara minhu in laga suuraysto xaggiisa imaamatun imaamo in laga suuraysto warkeedaa maba joogaba nacam waa shaqsi aanba jooginba shaqsi aan joogin marka imaam imaamsee ku yahay nacam fadarik hadihi alxaqiiqata xaqiiqadan marka haleel oo ogow ayb marka iyaga a'imadan tiriya marka la yidhaahdo waxay ka bilaabayaan cali iyo xuseen iyo zayn alcaabidiin cali bnu lxusein iyo yani e, moxamed bnu caliyin albaqir abu jacfar asaadiq e, jacfar bnu moxamed jacfar saadiq muusa alkaadim saasay u wadayaan raggaa marka a'imadaas qaarkood dad khayr badanay ahaayeen laa shaka oo khayrkooda lama diidana laakiin labiyo tobankii nebigu sheegay iyaga ma wada aha cali waa yahay dabcan isaga laakiin intii kale shawkana ma yeelanin waxna maynan maamulin qaarkoodna waxma maamulin kuwii lala mubaayacoodayna awood xukunkooda ou ku baaha maba jirinba xadiidka abu daawuudna wuxuu leeyahay eh, kulluhum tajtamicu calayhi اlummatu taariikhdana maynan ku kulmin ummadda ayb kan ugu dambeeya isaga shaksi jiraba maba ahanba nagadaa isaga warkiis marka ninkan ugu dambeeya kun sano ka hor godka galay waa khuraafaadka shiicada waay wahal yumkinu ma suurtoobaysaa an yakuuna hada alghaa'ibu midkan maqan maqanee gaa'ibka ah almahdiya almuntadar inuu yahay suurgal ma tahay inuu noqdo midkan maqan mahdiga ma la dhihi karaa ilaa shiicadu mahdi iyo waxbay iyagu laftooda sheegtaan marka mahdiga saxda iyo kay shiicadu sheegato farqiga u dhexeeyaan rabnaa marka meeshaan inaan uga hadalno ayib suuragal ma noqonaysaa yujiibuhu waxaa ka jawaabaya alxadiidu alaakharu xadiidkii kale ee dambe kii waxaa weeyaan eh, xadiid cabdillahi bni mascuud fii xadiidi bni mascuudin waxaa ku sugan ana hada rajula ninkan mahdiga ah yuwaadiu smuhu magaciisu wuxuu waafaqayaa isma nabiyi sal l slam nabiga magaciisa wasmu abiihi aabihi magaciisana wuxuu waafaqayaa isma abiihi nebiga aabihi magaciisa macnuhu waxay tahay mahdiga nebiga sheegay waxaa la yidhaahdaa muxamadu bnu cabdillaahi ilaa xadiidka ibnu mascuud saasuu tilmaamayaay waalmuntadaru midkan la sugayo fii adhaani shiicati shiicada iyaga dihnigooda dhexdiisa midka lagu sugaayo ayib adhaantooda albaaridati ee qabowday wa aaraa'ihim iyo aaraa'dooda alkaasidati ee baartay yudcaa waxaa lagu magacaabaa ay ku magacaabaan bimuxamed ibn alxasan alcaskariy faftaraqaa marka laba kala duwan waayo marka iyaga kay sugayaan moxamed ibnu lxasan aa la yidhaha ka nebiga sheegayna maxaa la dhahaa moxamed ibnu cabdillaahi baa la dhahaa ee isku mahdi marka maaha waxaa laga hadlaya kay sugayaanna marka meesha waxaa ku baaba'day inuusan ahayn mahdiga nebigu uu tilmaamay mahdiga dadna waa inkiraan dadna waa sugaan axaadiidtiisa marka laysu geegeeyana waxaa uun yacnii ka sugnaanayso inay uun qabuul ay leeahay maqbuul ay tahay alimaam abu daawuud isaga fii sunanihi kitaab bouba oo ka dhigay kutubtiisa sunanka ku dhex jirta ka mid ah oo kitaabu lmahdiy mahdiga kitaab buu akhbaartiisii uu ka dhigay daraaso iyo baxhi iyana sheekh cabdilmuxsin cabaad xafidahu llah ayaa ku sameeyey axaadiidtaasna wou jamciyey waana ka hadlay wuxuuna radiyey qolooyin inkiray mahdiga laftooda marka mahdiga laftiisa in la inkiraa sax maaha oo yacnii haddana in mahdigii la yihaahdo wax walbaa waa mahdina waa qalad iyadana dacwatulmahdawiya aaday u tiro badnayd taariikhdana marka kutub taariikh wax badan oo ka kamida ah way soo martay ibnu tuumarte ayaa ka mid ahaa mahdi buu sheegtay ilaa kii u dambeeyey siddeetankii maka uu ka sheegtay juhaymaan iyo wixii markaas raacsanaaya isaga la midka ahaa ay yidhaahdeen waa mahdi ayb uma ina alakhbaara akhbaartu lam tandiq maynan ku dhawaaqin haddana bicismatihi mahdigaa nebigu tilmaamay axaadiidta nebiga maynan dhihin waa macsuum bal huwa rajulun waa nin min ummati moxamedin sal ll ly slam ummadda nebi moxamed ka mida laysa nebiyan nebi ma aha waalmuntadaru cinda shiicati midka shiicada agteeda la sugayana qad ikhtafaa wou qarsoonaa waa qarsoomay waa dhuuntay qabla alfi caamin kun sano ka hor wa huwa alaana siday sheeganayaan iyagu fii sardaabi fii sirdaabi saamaraa ayuu ku jiraa bay leeyihiin godkaas saamaraa marka de mahdiga iyaga ay sugayaanna waa mid macsuuma kan axaadiidtu ay tilmaantayna waa nin ummadda nebiga ka mid oon macsuum ahayn waay intaasba waa ku kala duwan yihiin marka baabu maa jaa fi itibaaci sunati اlkhulafaaءi الraashidiina wakhusuusan abi bakrin wa cumara wa sunati ali اlbeyti baabkani wuxuu jamcinayaa wixii ku yimid in la raaco khulafaa raashidiinka gaar ahaan abubakar iyo cumar in la raaco iyo sunnati aalilbeyt aalubeytka nebiga sunadooda iyaguna in la raaco ayb alxadiidu araabic cashar xadiidka afariyo tobnaad wacan can ilcirbaad bni saariyata radia allahu canhu qaal wacadanaa rasuulu llahi sal ll slam yowman nebiga maalin buuna wacdiyey bacda salaati alghadaati salaada subax ka gadaale mawcidatan buuna waaniyey waano baliiqatan aada u xeel dheer darifat minha alcuyuunu indhuhu ay la shubmeen ay la ilmeeyeen wa wajilat minha alquluubu quluubtiina ay la cabsatay xaggeeda ay cabsatay faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ina haadihi tani mawcidatu muwadicin mid wax sagootinaya waanadiis waaye famaadaa tachadu ilaynaa maxaad noo dardaarmaysaa xaggeenna yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi uusiikum bitaqwa llaahi cabsi allaan idiin dardaarmayaa iyo wasamci iyo maqal dadka idin maamulaya aada maqashaan iyo wadaacati ka dambeyn aada ka dambaysaan wa in cabdun xabashiyun addoon xabashi aba ha ahaado fa inahu shanigu wuxuu yahay man yacish minkum qofkii idinka idinka mideen noolaado yara ikhtilaafan kahiiran ikhtilaaf fara badan buu arkayaa wa iyaakum waxaan idinkaga digayaa wa muxdathaati alumuuri waxyaabaha diinka lagu soo daro oo aan ka midka ahayn fainahaa dalaalatun waa baadi faman adraka dalika kaagaas qofkii haleelo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay facalayhi bisunnatii sunnadayda ha laasimo oo ha ku dhego wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin khulafada hanuunsan sunnadooda iyo dariiqooda ha qabsado ha ku dhego cadduu calayhaa ku qaniina korkeeda binawaajidi gows dambeedyada ku qabsada oo ku qaniina rawaahu abu dawuuda wtirmidiy wاllafdu lahu lafdigana waa tirmidi baa iska leh wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xasanun صaxiix marka xadiidka waxaa ku jiro nebigu wuxuu noo dardaarmay inaan ku dayanno alkhulafaaء الraashiduun waana abu bakr iyo cumar iyo cusmaan iyo cali alxadiiثu الkhamis cashar xadiidka shan iyo tobnaad wacan xudayfata bn اlyamaan qaal radia اllahu canهuma qaala qaala rasuulu llahi sal l slama nabigu waxau yidhi iqtaduu ku dayda biladeyni labadii ku dayda min bacdi aniga gadaashay abi bakrin wa cumara abuu bakar iyo cumar ku dayda ayb rawaahu axmedu xadiidka axmed baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasan alxadiidu saadis cashar xadiidka lix iyo tobnaad kaana marka waxaa weeyaan wakhusuusan abi bakrin wa cumar gaar ahaan nebiga abubakar iyo cumar hal in lagu dayda buu amray xadiidka lixiyo tobnaad oo can abi qataadata radia allahu canhu fii xadiidihi tawiili xadiidkiisii dheeraa fii qisati nawmihim ku saabsanaa qisadii hurdada hurdadoodii asaa nebiga asxaabta ay hurdeen fil waadi waadiga ay ku hurdeen dhexdiisa oo salaadiina markaa iyadoo qoraxdu soo baxday ay arkeen xadiidkaa dheer waxaa ku jirtay can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal fain tutiicuu haddaad adeecdaan abaabakrin abaabakar iyo wa cumara iyo cumar turshaduu waa la idin hanuuninayaa amase tarshuduu waa hanuunaysaan haddaad abuubakar iyo cumar raacdaan waa laydin hanuuninayaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey qultu haakadaa bitaa'i lmuhannaati ta lalabala laba dhibiceeyey bau ku yimid fawqu kor laga laba dhibiceeyey fii tudiicuu ereygaas iyo wa turshaduu labadaas erey dabdan wuxuu ku yimid dabdi qalamiyan dabdi qalami ah yacni dabdi xarfi a ah maaha bitaa-i kada kadaa lama dhihine dabdi oo waxaa weeyaan makhduudka uun dhibco ku yaallo fii makhduudatin makhduuda ayuu kusoo arooray kutibad la qoray sanata tiscin wa cishriina wa sitti mia lix boqol iyo labaatan iyo sagaalkii oo muslim saxiix muslim ah iyada markaa makduudadaasi gerbad waxbaa loo sameeyey sibaa loo daabacay iyadoon madbuuco ahaynoo weli makhduudkii ah yaa daarulbashaa'ir dabcay wa quri'at waxaana lagu akriyey gadaal waxaa kaga yaallo in lagu akriyey calaa jamaacatin jamaaco korkooda lagu akhriyey min alculamaa'i oo culimada ka mid a ah. wa fii bacdi nusakhi nusakha qaarkiisna bilyaa-i baa ku taallo ya almuhanaati taxtu hoos laga laba dhibiceeyey oo marka ya-du waxay noqonay fain yutiicuu abaa bakrin wa cumara yarshuduu hadday abuubakar iyo cumar adeecaan way hanuunayaan labada macnoba markaad soo qaadata waxaa ku jirta abuubakar iyo cumar dariiqooda in lagu hanuunayo raacitaankeedana nebigu inuuna faray noona dardaarmay alxadiidu saabic cashar xadiidka toddoba iyo tobnaad wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala ra-aytu rasuula allahi sal l slam nabigaan arkay buu yihi fii xajatihi xajkiisii yowma carafa maalintii carafa wa huwa calaa naaqatihi isagoo hashiisa korkeeda ah saaran alqaswaa qaswaa la dhihi jiray yakhdubu uu khudbaynayo fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo yaa ayuha nnaas dadow inii taraktu fiikum waxaan dhexdiina uga tegay maa shay in akhadtum bihi haddaad qaadataan ood qabsataan lan tadiluu aydnan dhumaynin kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisaan idinkaga tegay iyo wa citratii aniga qaraabadeyda ahla beytii aalu beytkaygaan idinkaga tegay meeshaana marka aalu beytka in lagu daydo waa hadda xadiidkaanna leanna tarjamada waxay ahayd wa sunnati ahlilbeyt baa ku jirtay ahlubeytka sunnadooda iyaguna in la qaato maayo maadaama ay nebiga dad ugu dhowaayeen wax badan oo cilmi ahna ay markaa nebiga sal ll slam ay ka helaayeen ayb rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey wa qaala xasanun gariib qultu citratu rajuli akhasu aqaaribihi aqaarib ya maxaa tiri akhasu aqaaribihi aqaaribtiisa kuwa ugu khaasan weeyaan citratu rajul haddii la yidhaha qaraabadiisa kuwa ugu soo sokeeya ugu dhow yaa laga wadaa ayb marka axaadiidtan fii hadihi alaxaadiidi axaadiidtan dhexdooda waxaa ku sugan aliqtidaau ku dayasho biakaabiri saxaabati lagu daydo saxaabada waaweyn wa aali beyti nabiyi sal ll ly slam iyo aalu beytka nebiga laakina alfirqata adaalata laakiin firqada dhunsan waalfi'ata algaawiyata kooxda yacnii baadiyowday abat way diiday ilaa an tarkaba inay korto calaa ahwaaiha ahwaa'deeda iyo waxay iyadu jeceshahay un inay iska fuusho unbay dooratay wadalika kaagaasina min ciddati wujuuh weeyaan iyagu axaadiidtan ma raacin sida aynan ku raacinna waa sida soo socoto wujuuhda soo socoto minhaa waxaa ka mid a annahum iyagu akhaduu min alaxaadiidi axaadiidtii waxay ka qaateen maa tahwa ilayhi anfusuhum waxa nafsad nafsadahoodu ay u hawoonaysa ay jeceshahay wanabaduu way tuureen maa yukhaalifuhaa waxa ka hor imaanaya hawadoodana waraa'a duhuurihim dhabarkooday ka tuureen wa haadihi tanina caadatu ahli lahwaa ahlu ahwaaga caadadooda waay qaala tacaala allah wuxuu yidhi faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha minhu wixii iska dheeh galo oo iskaga eg ekaado oo ama macaani badan leh laakiin ayagu macnaha markaas loo muraadaya ma rabaane kii ayaga anfacayay ka qaataan ibtiqaa'a alfitnati iyayna sidaa u yeelayaan oo iyaga marka xadiidtii qeyb waa qaateen see ku qaateen intii horta abuubakar iyo cumar waa ka tageen intii waxay qaateen wacitratii kii dambe kii ugu dambeeyay qaateen saas waa hawe raacid waay ayb wa minhaa waaa ka waxaa ka mid a ahwaadooda ay ku raaceen xasruhum ku koobitaankooda ahla albeyti ahlu beytka ay ku koobeen calaa caliyin radia allahu canhu cali iyo wa wlaadihi nebigu wuxuu sheegay wacitratii qaraabadaydu yidhi hal kamida ma sheegin iyo laba kamida ma sheegin qaraabadii nebiga waxay ku koobeen cali iyo owlaadiisii bis ayb wa ikhraajuhum iyo ka bixid ka bixintooda caqiilan caqiil ay ka bixiyeen wa aala alcabaas iyo cabaas aalkiisa ay ka bixiyeen yani iyaga hadda nebiga adeerkii waxba uma arkaan cabaas bnu cabdilmualib cabdullaahi binu cabaas oo nebiga ay ilmo adeer ahaayeen sida cali ay ilmo adeer u ahaayeen ma qaadanayaan waxa uu sheegay bal waa caynayaan waxbay ka sheegayeen oo cabaas bnu cabdilmualib waxay yidhaahdaan kutubtooda ku taallo la bi-sa labi'sa almawlaa sa alcashiir isagay kusoo degtay dhahan cabaasay kusoo degtay waxaas fiiri marka idabdaradaas iyo qashinkaas ta labaadee kale cabdullaahi bnu cabaas waxay leeyihiin cali markii uu basro tag yidhi oo bayco iyo wax iisoo qaad hantidii baytulmaalka taallay oo dhan intuu qaatay ayuu maka la aaday saxaabigii dhammaayo nebigu ugu duceeyey xadiidka iyo fahamka ugu duceeyey ee haddana aalubeytka nebiga ka mid ah waxay ku sheegayaan tuug inuu yahay khiyaano iyo tuugnimay ku sheegayaan waa yacni kutubtay ayaga dhigeynayna ku taallaa meelo kale iyo kelimaad kale iyo duruus kaleana ku sheegnay safaxaadka iyo mujalladaadka ay waxaas ku qorayaan yacni aadka u foosha xun marka wacitratiida miyounan ibnu cabaas ku jirin marka waa ku jiraa ibnu cabaas maxay uga tageen ibnu cabaas ahwaa'dooda ayb waayahay wa min hunaa taclamu meeshan baad marka waxaad ka ogaanaysaa anna tabaakiyahum is-oysiintooda liahli lbeyti ay isku oysiinayaan mabnaahu wuxuu ku dhisan yahay cala alhawaa hawo laa cala addiini wax diina kuma dhisna markaad aragta shiiciga duubka weyn waa is-oysiinayaa yacni ahlu beytkaa la dulmiyey citradii nebiga wa citratii wa citratii buu daldalayaa waa ilmeynayaa ilmeyntaas inay been iyo ahwaa taha dareemay marka leanna hadday aalu beyt rabaan kuwan maxay u tuureen ayb wa minhaa waxaa ka mid a mujaaharatuhum la jahritaanka ay la jahreen oy bannaanka keensadeen calaa aswaaji rasuuli llahi sal ll ly slam nabiga xaasaskiisa korkooda ay kula jahreen ay kula jahraan bisabbi wallacni cay iyo lacnad maanta dhan caaisho iyo xafso iyo lacnadayaan xaasaskii rasuulka sow qaraabo lama ahayn nebiga sala allahu calayhi wasalam haddii ninka iyo xaaskiisu sow qaraabanimada yaa isaga dhow labadooda dhinacaasna marka saxaabadii nebiga xaasaskiisiina waa dacninayaan wahunna xaasaskii nebiga min aali beytihi qoyskiisay ka mid yihiin kamaa qaala allahu tacaala siduu alla u yidhi inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum اrijsa ahla اlbeyti wayuطahirakum tahiira ayb ilaahay aayaddaas uu ku sheegay xaasaska nebiga inay ahlu beyt yihiin ayb maxaa yeelay wa siyaaqu haadihi alaayaati aayaadkan kuwana siyaaqooduna fii dikri aswaajihi sala allahu calayhi wasalam aayaddan siyaaqeeda xaasaska nebiga laga hadlayay oo waxaa ka horreysa yaa nisaa annabiy lastuna ka axadin min annisaai in itaqaytunna falaa taqdacna bilqowli ayagaa laga soo sheekeynayo markaasuu alla yidhi inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum الrijsa ahla اlbeyti ayb waa iyagii marka aayadaha siyaaqi aayaadkii qur-aanka iyagii waaye waxa uu kaga uu ka waramayo ayb meeshaas marka la joogo ishkaal baa jiro waxay yidhaahdaan aayaddan inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum rijsa ahla اlbeyti xaasaska nebiga lagama wadee waxaa laga wadaa xasan iyo xusein iyo faatimo iyo xadiid marka waxay keenayaan la yidhaha xadiidu ulkisaa oo saxiix ah xadiidulkisaa laakiin muxuu leeyahay aayadahan markay soo degeen nebigu wuxuu u yeeray xadiid umi salama warinayso wuxuu u yeeray xasan iyo xusein iyo faatimo go- ayaa marka yacni nebigu e, yacni uu geliyey markaasuu wuxuu yidhi haa-ulaa'i ahlu beyti kuwaan ahlu beytkayga waaye ee xadiidku marka ma wuxuu tilmaamaya xaasasku maaha ahlu beyt miyuu dhahayaana maya ee waxay tahay aayaddaa waxaa laga fahmayaa xaasaska si aan marka xaasaska keliya loogu koobin ayuu nebigu xadiidkan ugu caddeeyey xasan iyo xusein iyo faatimo iyona dadka aayaddanu ay ka warramayso inay ku jiraan uu rabaa nebigu inuu muujiyo ee rasuulku ma dhihin xaasasku maaha ahlubeyt kuwan bis ayaa ah ma uunan dhihin saa marka fahamkee adi kaa ishkaalkaa jawaabkiisuna waa kaas wa waxadiidu lkisaa'i inamaa yadullu wuxuu tusayaa calaa ana faatimata iyo wa wlaadaha ilmaheeda min ahli beytihi inay ka mid yihiin nebiga ahlu beytkiisa almacniyiina loola jeedo fi l aayati aayadda loola loogula jeedo wa in waradad haba soo aroorto aayadda fii siyaaqi aswaajihi nebiga xaasaskiisa siyaaqooda ka sheekayntoodaba ha ku soo aroorto fafham haadaa marka hadda meeshan waxaa kugu cad marka nimankani aalubeytna kuma jiraan warkooda oo kulligood ma wada ogolo aalubeytkii wixii wasfigaa ah haysto muslima qaar badan waa ka tegayaan waa dacninayaan saxaabadii waa durayaan xaasaskii nebiga waa durayaan waxaa la yaab le marka sideebay ayagu aalubeytka isu xijinayaan marka oo ay leeyihiin dadka sunnaduna ay necab yihiin iyadoo la yahay weliba meel dad yacni dad ahlu sunno ah meel joogaan oo ahlu beytka nebiga necebna aan la ogeyn ama aynanba jirin banaan ayb baabun fi cadaalati asaxaabati saxaabada cadaaladoodii buu u baab yahay alxadiidu thaamin cashar xadiidka sideed iyo tobnaad ah, masalo kale marka cadaalada saxaabada oo ay ku sibqadeen oy ku yacnii dhumeen oy ku baadiyoobeen shiicadu ee kutubta caqaa'idkana lagu qoro ee caqiidada qof saxiixa ah ee caqiidata ahli sunnana ay tahay qofku inay ka nabad galaan carabkiisu inuu ka nabad galo asxaabu rasuulillaahi ayb waa arrin aada muhim u ah wa can anas bni malikin radia allahu canhu qaal maruu bijanaazatin janaasay lasoo mareen fa ahnow calayha khayran khayr bay ku ammaaneen asxaabtii faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yidhi wajabad waa u waajibtay uma maruu biukhraa mid labaad bay lasoo mareen fa ahnow calayha sharan shar bay ku sheegeen faqaala wajabad waa u waajibtay buu yidhi faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi faqaala cumaru bnu lkhadaab maa wajabad wajabad maxay tahay rasuul allow qaala waxa uu yidhi haadaa kan athnaytum calayhi khayran khayr baad ku ammaanteen fawajabat lahu ljanna janna u waajibtay wa haadaa kanna atnaytum calayhi sharan shar ayaad ku sheegteen fawajabat lahu nnaaru naar ayaa marka u waajibtay antum idinku shuhadaau llaahi ilaahay markhaatiyaalkiisaa tihiin fil ardi dhulka korkiisa ku sugan marka antum iyou la hadlaa nabiga sal alla ly slam asxaabtiisii la hadlaaya lee dadkii sheegay warkaas ayagay ahaayeene idinku ilaahay markhaatiyaalkiisaa tihiin buu yidhi rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey wa muslimun iyo muslim wallafdu lilbukhaariyi lafdigana bukhaari baa iska leh alxadiidu taasic cashar xadiidka sagaal iyo tobnaad wa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal khayru nnaasi dadka waxaa ugu khayr badan qarnii aniga qarnigayga nabigaa dhahay sal ll slam uma aladiina yaluunahum ayaa ku xigo uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga ayaa kusii xigo falaa adrii ma ogi fi lthaalithati aw fi raabicati markii labaa saddexaad ama afaraad ma ogin inuu yacnii ku daray uma aladiina yaluunahum uma markaa dabadeed yatakhallafu min bacdihim gadaashooda waxaa dib marayo imaanaya khalfun dad xunxun tasbiqu shahaadatu axadihim midkood markhaatidiisu ay ka hormarayso yamiinahu dhaartiisa wa yamiinuhu dhaartiisana shahaadatahu ay ka hormarayso dayib oo dad marka markhaati beenaalayaal iyo dhaarta aan u aabayeelaynin yaa imanaya rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyeen walafdu limuslimin lafdigana muslim baa iskale <coughs> alxadiidu alcishruun xadiidka labaatanaad wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhumaa can اnabiy sal ly slama qaal laa yadkhulu nnaara naarta ma gelaya axadun axad minman ah baayaca taxta ashajara geeddii hoosteedii nebiga kula mubaayacooday dadkii baycada nebiga kula galay geedka hoostiisa xudaybiya sana markii xudaybiya sanadii lixaad waaye qof nebiga la mubaayacoodo meeshaa kula mubaayacooday naarta ma gelayo waa mid waa la yidhi laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara rawaahu abu dawuuda wاtirmidiyu waqaala xadiidu xasanu صaxiix qultu hadihi اlaxaadiidu axaadiidtan tuqariru waxay qarinaysaa cadaalata asaxaabati saxaabada cadaaladooda wa hadihi alcadaalatu cadaaladana mustafaadatun waa mid laga faa'iideystay ayضa sidoo kale min alqur'ani اlkariim qur-aanka qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wالsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaar wاladiina itabacuuhm bإxsaani radia allahu canhm waraduu canhu waacadda lahm janaatin tajri taxtaha alanhaar khaalidiina fiiha abada dalika alfawz اlcadiim ansaari muhaajiriin aayaddaa waa kaa ilaahay jannada ugu yaboohay wa qaala tacaala ayضa alla wuxuu yihi sidoo kale muxamadu rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaءu calى اlkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana ilaa qowlihi tacaala aqri liyagiida bihim lkufaar wuxuu alla nebiga asxaabtiisa uu ugu yeelay gaalada inuu ku ciilo meeshaa marka culimada qaar waxay yihahdeen qof walbo oo saxaabada ay ciil ku hayaan iyo xiqdi iyo waxa ay ku hayaan waa qof marka yacni kufri ku dhex jiro ayb waqaala tacaala ayda wuxuu alla yidhi laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara waclam ogow ana alcadaalata cadaaladu wasfun waa wasfi laasimun laasimaya lijamiicihim saxaabada kulligood liladiina kuwii aslamuu islaamay qabla alfatxi intaan maka la furanin sulxulxudaybiya ka horaan jeedaa wa bacdahu iyo bacda sulxi kuwii islaamay labaduba ee cadaaladdu waa soo wada gelayaan labadaa qolo saxaabada ka mid ah liqowli اllahi tacaala laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu markuu alla kala fadilay labada qolo markaasuu alla yidhi wakullan wacad allahu lxusnaa kulli saxaabada kuwii gadaal ka islaamay bacda alfatxi iyo kuwii qabla alfatxi islaamayba alla wuxuu u yaboohay wanaag iyo xaalad fiican ayb marka muslimatu lfatxi iyo lama kala saaraayo xagga cadaalada xagga fadiilada dabcan way kala fadli badnaayeen iyagu ayb haadaa kitaabuna waa kan kitaabkeenna qur-aanka qad nataqa wuxuu ku dhawaaqay bitaskiyatihim ammaantooda wa abaana cadaalatahum cadaaladoodiibuu caddeeyey wawacada allaahu lahum alla wuxuu u yaboohay alxusnaa xaalad wanaagsan janno faqabaxa allaahu raafidata ilaahay raafidada ha fool xumeeyo maa ajhalahum alla jahli badana can ilmanquulaati waxyaabaha manquulaadka ahee lasoo naqliyo kaga jaahilnimo eh, badana wa abcadahum can ilmacquulaati waxyaabaha macquulaadkana yacni yaa kaga fogaanshiye badan iyaga alla ka fogaanshiye badna walifku lmashxuunu been abuurka laga buuxiyey fii kutubi shiicati shiicada kutubtooda oo ah min zacmihim ku andacooshada ay ku andacoonayaan irtidaada asaxaabati saxaabada inay ridoobeen bacda mowti nabiyi sal l slama nebiga dhimashadiisa ka gadaale waxaasi min abaadiilihim waa baadilyadooda allatii abaadiishaas oo laa yasturuhaa leylun habeen uusan qaasturi karin walaa yuqadiyahaa daylun faraq iyo marana aynan dabooli karin wa hada albuhtaanu been abuuradkanna tasawuruhu in la suuraysto unbaa kaafin ku filan fii raddihi isaga radintiisa dhexdiisa kaga filan xaysu ina allaha tacaala maxaa yeele alleh callaamu lguyuub waxyaabaha maqan ee dadka ka maqan waa mid ku cilmi badan walow kaanat haadihi riddatu riddadan ay sheegayaan almascuumatu ay ku andacoonayaan mumkinatan haday suuragal tahay min jullihim saxaabada badankood inay gaaloobayaan ay suurtagal tahay lamaa madaxahum madaxahumullahu ilaahay ma ammaaneen fi lqur'aani qur'aankan kuma ammaaneen dhexdiisa alladii yutlaa la akrinaya ilaa aakhiri zamaan leanna ilaahay waa ammaanay jannowna u ballan qaaday qof gaaloobi raba ma oga miya alleh subxaanahu watacaala tacaala waa ogyahay alleh marka taa waxay ku tusaysaa khaatimadooda iyo wanaag inay ku dambeynayso ayb in kaana almusqidu cadaalatahum shayga cadaaladooda ridaya hadday tahay waasay iyaga dhahayaane wa in kaana almusqitu cadaalatahum shayga cadaaladooda ridayo hadday adduu yahay tarkahum ka tegista ay ka tageen saxaabadu tawliyata caliyin radia allahu canhu markii nebiga dhintay cali inay madax ka dhigaan fa sukuutu caliyin cali aamuskiisa wa ridaa bidalika iyo inaan isaga laga dhigin oo abubakar ahaado raallina uu ku noqday diwaala haadihi lmudda almadiida muddadan dheer dhexdeeda maca shajaacatihi weliba cali geesinimadiisa lala qabo iyadana dabcan musqidun lilcadaalati aydan shay cadaalada riday noqone ayib falaa axada marka qof ma jirayo min asaxaabati saxaabada walaa aalilbeyti ka mida yaslamu ka nabadgelaya can dacnin duritaan haddii warka shiicada la qabto waay oo la yidhaha saxaabadii cadaaladoodii waa dhacday oo waxay ku dhacday cali baynan madax ka dhigin ee waxaa la dhahayaa calina isagana raalli ou ku noqday waxaasi ee kulligood marka cadaalad male baa kasoo baxaysa waxaasuna waa baatil oo diinkii baa marka khatar ku gelayaba arrinkaa isaga waa ilzaam marka warkaan iyaga ilzaam ayb ayb wadararu naashiu dararka ka dhalanaya min hada albuhtaani been abuuradkan ashiiciyi ee shii shiicada loo nisbeeyey cala diini diinka korkiisana ugu imaanaya cadiimun waa weyn yahay fafham hada arshadaka allahu tacaala ilaa ariiqi اlxaqi uma aclam ogow haaniyan mar labaad ana acna fi saxaabati durista saxaabada la duro bu'ratu zandaqati zandaqada meeshay ka shidmayso waay munaafiqnimada iyo diinka baxa halka ay ka hurayso ay ka shidanto waay wa micwalun waa garweyn lihadmi macaalim alxaniifiyati diintan xaniifiyada ah macaalimteeda iyo astaamaheeda garweyn lagu duminayo waay wa bihi kan ayaana wadaca bnu saba cabdullaahi bnu saba uu dhigay alyahuudiyu yahuudiga ahaa awala xajari asaasi rafdi raafidannimada dhagixii ugu horreeyo rafdi iyo shiicannimada dhagixii ugu horreeyey ou dhigay wuxuu ku aas-aasay kuna saleeyey saxaabada in la duro ayib maxaa yeele wuxuu ogyahay halka ay wax ka hallaabayaan meeshaas inay tahay walaqad tafatana a'immatuna alawaa'il a'imadeennii hore way u dhug yeesheen cidama haadihi albidcati bidcadan tana weynaanteeda almash-uumati ee baasaysan ee la baaseeyey allatii jacala asxaabuhaa dadkeeda ay ka dhigeen khiyaara alummati ummadda kuwii ugu akhyaarsanaa ay kaga dhigteen hadafan hadaf mustahdafan la hadafaysto ayb yanaaluunahum ay ku gaarayaan bialsinatihim carabiyadooda alqadirati wasaqaysan ayb a'imadii hore marka way u dhug yeesheen arrintan khatarteeda qaala alimaamu abu zurcata araasiyu alimaam abu zurca wuxuu yidhi hadalkan aada u fiiriya hadal aada u cajiib badan wey idaa ra-ayta arajula haddaad aragto qofka yantaqisu isagoo nuqsaaminaya rajulan qof min asxaabi rasuulillaahi ka mida asxaabta rasuulka sala allahu alayh waali wasalama faclam ogow annahu sindiiqun ninkaasi inuu yahay diinlaawe munaafiq zindiiqa inuu yahay ogow haddaad aragta nin saxaabada durayo rajul saxaabiya qof durayo ama haween saxaabiyada durayo wadalika kaagaasina wuxuu sidaa u yahay ana rasuula sal ll cl rasuulka cindanaa xaqun annaga agteena nebigu waa xaq waalqur'aana qur'aankuna xaqun waaye wa wainamaa addaa ilayna hada alqur'aana qur-aankan waxaa xaggeenna ka gutay oo na soo gaarsiiyey wa sunana iyo sunnada nebigaba asxaabu rasuulillaahi baa na soo gaarsiiyeen sala allahu calayhi wasalam yacni qur-aanku waa xaq nebiguna waa xaq yaa nebiga wax nooga keenay qur-aankanna yaa na soo gaarsiiyey asxaabta wa inamaa yuriiduuna waxay rabaan an yujarixuu inay dhaawacaan shuhuudanaa markhaatiyaalkeenna oo haddiina la yidhaha diintan aada haysataan yaa markhaatiyaal idinkugu ah sanad baa la keenayaa sidoo u socda nebiga tegaaya saxaabadiina waa lagu tegayaa marka markhaatiyaalkeennii bay rabaan inay jarxiyaan liyubdiluu say u ibdaaliyaan ay u baabi'iyaan alkitaaba qur-aanka iyo wasunnata iyo sunnadaba waaljarxu bihim owlaa jarxigu iyo dhaawucuna kuwaas asxaabta wax ka sheegayo ayuu ku habboon yahay wahum zanaadiqatun waana zanaadiqa ayuu yidhi rawaahu lkhaibu khaibu lbaqdaadi baa wariyey fi lkifaaya boqol iyo afar aharka ama khabarka uu raqamkiisu yahay hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed